caalamiin wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi waaalihi ajmaciin ama bacdu waxaan sugahaynay kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah llah qaala alxaafidu raximah llah can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waaalihi wasalam rasuulku waxau yihi laa yasuumanna axadukum midkiin yaanu soomin oo soomin yowma aljumcati maalinta jumcada ah ilaa an yasuuma inuu soomaayo maana yowman maalin qablahu jumcada ka horeyso ow amase yowman maalin bacdahu jumcada ka dambayso mutafaqun calayhi xadiidkan bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray xadiidkan iyo sidooda waxaa laga qaadanayaa jumcada inaan lagu gaari yeelin keligii soon inaan lagu gaari yeelin oo aan maalmaha kale looga gaari yeelin xadiid jaabir oo asna waxaa soo arooray mutlaq oo ayaan jumcada la soomin dhahayo midkaas marka mudlaq ah waxaa lagu xambaarayaa labadan xadiid midka horena oo aan casharkeenna hore ugu dambeeyey walaa takhtasuu yowma aljumcati bisiyaamin min bayni alayaam jumcada ha ku gaar yeelina soon ha ku gaar yeelina marka waxaa laga fahmaa haddii iyada iyo maalmo kale laysla soomaayo wax dhiba inaysan hayn kanna waaba sii caddeeyey wuxuu yidhi maalin jumcada ka horeysa iyo maali ama maalin ka dambeeyo inaad la soomaysaan maaha oo marka waxaa weeyaan halkas eh, halka eh, nahyigan marka jumcada in la soomo layska reebay wuxuu ku qaydan yahay oo lagu qaydayaa oo lagu xirayaa in jumcada keligeed la soomo nahyigu meeshaas waa meesha uu waarid ku yahay ama haddii eh, in jumcada la soomo ma la diidano nacam jumcada iskeed in loo soomo lama diidane iyadoo keligeeda oo aan maalin laga horreysiinayn lagana dambaysiinaynin weeyaan wax la diidan yahay oo ilaa haddii soomka uu yahay jumcada la soomaayo qallo lagugu lahaayo kale waa soon farad oo kale waa iyadoo waa la soomi karaa ama maalin ka hormari ama ha ka hormarin waa wax adi waajib kuga oo lagaa rabo haddii nadar uu yahayna nadarkana waa lamid sababtoo ah nadarku isaguba waa waajib ilaada adaa isa saaray waa dayn lagu leeyahay ama haddii uu yahay soonku soon sunno ah ood rabto inaad jumco soonto waa inaad ama maalin ka hormariso ama maalin ka dambayso ama iskeed inay u tahayba sunna mid mithaal jumcadii waxaa isku soo toostay iyo siyaamu yawmi carafa maalinta carafa iyo jumca isku soo aadi taasoo kale marka waa la soomaa ujeedaduna maa in jumcada lagu gaar yeelay waxa la rabo waa carafo carafooga yawmu carafo waay wax la soomaayey yawmu ljumca maaha ujeedadasidaasayb marka suurooyinkaas baa aduu ka baxaayo soonkii qallada ahay nadarka soom yawm duceyne iyo maalin aan hadda jumcada loo qasdeynin oo ujeedo kale loo soomayo sida yawm carafa ama yawm cashuura oo kale iyo wax lamida ama inuu yahay soomku soon markaa maalin ko kamiista iyo jumcada isla soomaysa ama jumcada iyo sabtiga isla soomaysa inuu yahay maaha afartaas suura marka waa la ogolaya hal suura suurada la reegay waa suuradaas waxay tahay in jumcada loola qastay oo keligeed la soomo lidalika xadiidkan ibnu xajar fatxulbaariga duruq fara badan oo ku keenay duruqdooda ugu keenay waxaa kamid a axmed imaam axmed wuxuu soo saaray xadiidkan min dariiqi cawf can ibni siriin lafdigiisana wuxuu ah nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihi abu hureyra nahaa an yufrida an yufrada yawma ljumcati bisawmin nebigu wuxuu reebay in maalinta jumcada lagu gooni yeelo soon xadiid sariixa waa midkaas dariiq kaloo eh, min eh, imaam axmed wuxuu wariyey min dariiqi abilawbar ayb ziyaad alxarisi ana rajulan qaala liabi hurayra nin baa abu hureyra wuxuu ku yidhi anta aladii tanha annaasa can sawmi ywmi ljumca war abuu hureyrow ma adigaa midka ka reebaya dadka inay maalinta jumcada soomaan qaala waxa uu yidhi abu hureyra haa warabbi alkacba nacam buu yidhi ilaaha kacbada kacbada rabbigeedaan ku dhaartee nacam uu yidhi alaaan saddex jeer buu yidhi haa warabbi lkacba buu saddex jeer yii laqad samictu muxamadan sala allahu alayh waali wasalama muxamedaan maqlay yiri nabiga sala allahu alayh waali wasalam yaquulu asagoo odhanaayo laa yasuumu axadukum yawma aljumcati waxdahu midkiin ma soomo yacni yuusan soomin waa khabarun bimacna nahyi yuusan soomin midkiin maalinta jumcada keligeed ilaa fii ayaamin macahu ilaa inuu maalmo la soomayo ilaa inuu maalmo la soomaayo macana oo yacni yawma iyo yowma alkhamiis iyo yowma aljumca ama yowma aljumca iyo yowma asabti ama yowma alkhamiis iyo yowma aljumca iyo yowma sabti oo laisku daraa marka ilaa inaad maalmo la soomayso isku daraysa maahane si kale maya ayuu eh, nabiga caleyhi isalaatu wasalaam oo jumcada keligeeda la diida xikmada marka in jumca keligeed la soomo loo diiday maxay tahay ilaa dhowr qowl ayay culimmada ku macneeyeen macnaha ugu dhow ee weliba deliil cuskan waxaa weeyaan in la yidhaahdo waa qofku hadday soonku u ahaa yani eh, daliil cuskan waxaa weeyaan in ciid ahaan la isaga reebo in ciid ahaan la isugu maadaama maalinta jumcadu ay ciidul usbuuc ay tahay usbuuca ciideeda maadaama ay tahay ciid ahaana marka la yskaga reebay waxaa la reebay waa ciid ahaan qowlka ugu fiican ee marka lagu macneeyo kaas weeyaan weliba ibnu xajar laba xadiid ayuu sheegay midna xaakim uu weriyey midna uu wariyey ibnu abi shayba kan dambena isnaadkiisu inuu xasan yahay ayuu ku tilmaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yowmu ljumcati yowmu ciidin maalinta jumcada waa maalin ciid falaa tajcaluu yowma ciidikum yowma siyaamikum maalintiina ciidda maalin soon ha ka dhiginayo nabiga caleyh isalaatu wasalaam ilaa an tasuumuu qablahu aw bacda xadiidku marka waa kanaa cadaynayo marka oo tilmaamaayo kan ibnu abi shaybana wuxuu ahaa min xadiidi caliyin wa cali baa wuxuu yihi man kaana minkum mutadawican ninkii idinka idinka midoo oo soon sunno a ah raba inuu soomo min ashahri falyasum yawma alkhamiis maalinta khamiista ha soomo walaa yasum yawma aljumca maalinta jumcada yuusan soomin fainahu yawmu acaamikum fainahu yawmu acaamin wa sharaabin wa dikrin waa maalin cunto oo wax la cabo oo alla la xuso waa maalinta jumcada marka qowlka ugu fiican waa kaasaa soomka jumcada keligeed sababta loo reebay waa inay jumcadu ciid tahay ishkaala marka imaan karo waxaad isdhihi kartaa oo hadday ciid ahaan loo diiday maxaa loo ogolaaday maalin ka hor haddii lagu daraayo jumcadii iyo qamiis khamiis iyo jumca in la soomo maxaa loo ogolaayo ciidulfidrigaba ile lama ogolo inaad maalin iyo maalin kale isku xijiso maalinta ciidda iyo maalin kale adoo isku xijina inaad soonto laguma ogola jumcadii maxaa lagugu ogolaado laguu leeyahay khamiista ama sabtiga ku dhan taa culamo waxay uga jawaabeen inkastoo jumcadu ciid tahay haddana ciidulfitriga dhinac walba iskama shabahan dhinacyihiis iska shabahayn marka macnaheedu maaha hadday ciidulusbuuc ay tahay waa ka ka ciidin fidri oo kale maaha aha macnuhu meelo badana iska shabahan meelana iskama shabahan meelaha ay marka iska shabihin waxaa kamid a in ciidul fidri sina aan loo soomi karin laakiin yawmuljumca qaab loo soomi karo inay jirto qaabkaasna waa inaad maalin ka hormarsa ama maalin ka dambaysa khulaasada saas waa sababta marka jumcada in la soomo loo reebo wacan abi hurayrata radi allahu canhu waxaa laga wariyey ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka qaala waxa uu yidhi ida intasafa shacbaanu shacbaan hadduu kala barmo ee uu nus gaaro falaa tasuumuu ha soomina rawaahu lhamsatu shantii baa warisay wastankarahu axmedu alimaam axmedna xadiidka munkar ayuu ku tilmaamay oo xadiid yani munkar waxaa weeye axaadiidka ugu daciifsan axaadiidta ayuu ku jiraa oo xadiid dacfigiisa oo shadiid yahay xadiidkan awalan takhriijkiisa balma saxiixa mse daciifan ka hadlaynaa kadibna matnigiisa ayaan wax ka sheegaynaa xadiidkan xaafidku sidau sheegay imaam axmed xadiidka nakaarow ku tilmaamay oo weliba hadalka imaam axmed ibnu kathiir a ah soo guuriyey ibnu kathiir kitaabkiisa la yidhaha irshaad lfaqiih ilaa macrifati adilati tanbiih juska koowaad safxada laba boqol sagaashan iyo shan waxa uu yidhi laysa hada alxadiidu bimaxfuud xadiidkan maxfuud ma ahan buu yii waalcalaau hiqatun imaam axmed baa sidaale alcalaa xadiidka waxaa werinaya calaa alxadrami an abi can abiihi can abi hurayra xadiidkan sanadkiisa waa alcalaa alxadrami can abiihi can abi hurayra marka calaaga xadiidka werinayo isagu waa iqo laa yunkaru min xadiidihi xadiidkiisa waxba lagama inkiro ilaa hada alxadiid kan maaha halka xadiis oo lagu inkiray midkan wasalnaa cabdaraxmaan bn cabdiraxmaan cabdiraxmaan bna mahdi cabdiraxmaan ibnu mahdi ayaan su-aalnay buu yihi xadiidkan falam yusaxixhu cabdiraxmaan ibnu mahdi xadiidka ma saxiix yeelin walam yuxadid bihi mana uusan xadiidin oo ma sheegin wa kaana yatawaqaahu waa iska ilaali jira xadiidkan inuu sheego marka cabdiraxmaan ibnu mahdigan imaam axmed uu su-aalayo yaa waayo isaga cabdiraxmaan ibnu mahdi min aimati alcilal isaga iyo yaxya bnu saciidin alqataan ayaa isku wakti ahay waa shaykhu shayki e, bukhaari wa muslim bukhaari iyo muslim shuyuukhdooda sheekh u ayuu sheekh u yahay marka imaamu weyn weyaan xadiidkan imaam axmedna waa daciifiyey cabdiraxmaan ibnu mahdina waa daciifiyey ibnu maciinna ku dar yaxa ibnu maciinna waa daciifiyey bayhaqina ku dar isaguna waa daciifiyey kitaabkiisa e, bayhaqina sidoo kale ibnu xajara kasoo raray oo wuxuu yidhi xadiidkan wuxuu daciif ku yahay xadiidkii ugu horeeyey oo aan baabka kusoo marnay kitaabu sawm haddaa xasuusataan xadiidkii ugu horreeyey kitaabu sawm kusoo marnay muxuu ahaa laa taqadamuu ramadaana bisawmi yowmin walaa yawmayn bisha ramadaan ha kala hormarinina maalin soonkeed ama laba maalin maxaa la diida xadiidkaas muxuu kuu diidayaa inaad ramadaan intaan la gaarin hal maalin ama laba maalin ka hor inaad soontaan la diiday ood ixtiyaad ahaan u soonto bimacnaa sagaal iyo labaatanka shacbaan sideed iyo labaatanka shacbaan ayaa lagaa reebay maxaa laga fahmaa marka wixii aan sideed iyo labaatanka iyo sagaal iyo labaatanka aan ahayn inaa isku soomi kartid xadiidkanna wuxuu ku leeyahay mar hadduu shan iyo toban gaaro shacbaan ma soomi kartid kaasuna wuxuu kaa reebay laba beri bis markay ka dhiman marka kaasaana bukhaari iyo muslim ay weriyeen kan waa daciif marka soo ma jeeda waa daciif ka hor yimid xadiid qawi marka waa munkar saasoo xadiidku marka ay nakaaro ugu jirta waxaa kaloo xadiidkan weliba dacfigiisa uu ku caddaanayaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam shacbaanku aada u soomi jiray kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliilan fii kaana yasuumu shacbaana kullahu ilaa qaliilan nebigu shacbaan oo dhan waa soomi jiray wax yar ma aha marka haddii la yidhaha shan iyo tobanka dambe oo dhan nebiga ma soomi jirin ma ku dhawoobay marka in la yidhaha shacbaan oo dhan uu soomi jiray wax yar maaha de intuu soomay iyo inta aanan soomin hadday isla eg yihiin lama dhihi karo shacbaan badankiisa u soomay lama dhihi karo kaasna marka waa diidaya xadiidka khulaasada marka waxa weye inay waa banaan tahay in la soomo shacbaan labada maalmood oo u danbaysa unbaa la reebay oo la diiday wacan samaa-i bintu busrin radia allahu canha waxaa laga wariyey asamaa bintu busr ana rasuula llahi sala allahu aleyh ali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi laa tasuumuu ha soomina yowma asabti maalinta sabtiga ilaa fiima ifturida calaykum ilaa wixii laidinku farad yeelay maahane soonka idinka laydinku farad yeelay waajibka a maahane fain lam yajid hadduusan helin axadukum midkiin ilaa lixaa'a cinabin cinab qobkiis maahane wax kale hadduusan helaynin aw amase cuuda shajaratin geed caleenteed geed laantiis maahan wax kale haddaanu helaynin falyamduqha ha calaliyo geedaasta ha cuno ha ku afuno yuusa waxba yuusan soomin sina yaanu sabti ku soomin rawaahu lkhamsatu xadiidkan shanti baa werisay warijaaluhu hiqaatun xadiidkan rijaashiisu waa hiqaat ilaa anahu mudaribun laakiin xadiidka garaab baa ku jira buuli sida saxeixa xadiidku waxaa weeyaan tirmidi waa xasaniyey idiraabka xadiidkana marka idiraab cilla maaha xadiidku marka mualib ma ah oo wujuh la rajixi kara waqad ankarahu maalikun xadiidkan maalik waa inkiray oo waxa uu yidhi yani sida ku inkiray waxay tahay haadaa kadibun xadiidkan isagaa marka sidaa nabiga laga sheegayo kadibun waa been weeyaan wa qaala abu daawuud abu daawuudna waxa uu yidhi huwa mansuuqun xadiidkan waa la nasakhay xadiidkan isaga waa mansuuqo waa la nasakhay oo wejka lagu nasakhayna waxaa weeyaan buu leeyahay nebiga caleyhi salaatu wasalaam markii hore waxau jeclaa inuu ahlu kitaabka waafaqo markii dambe laakiin waxa uu yidhi khaalifuuhum ahlu kitaabka khilaafa sabtina sida aan ogsoonnahay waa maalin yahuuddu ciid u ah waa maalin yahuud maalin yahuuddu ciid ay u tahay marka waagii hore nebigu yahuudda waa waafaqi jiray markii dambena in la khilaafo u amray ayib marka iska reebista layska reebay in maalinta sabtigaa la soomo yani waxaa rabaa inaad fahamtaan masaladan fahma si usoo jeesta waxaa weyn marka abu daawuud xadiidkan waa mansuuq muxuu ujeedaan wuxuu ujeedaa qaacidada waxuu rabaa inuu ku saleeyo nebiga markii hore ahlu kitaabka waa waafaqi jiray gadaal dambana waa khilaaf markii dambena wuu khilaafay xadiidka marka odhanaya maalinta sabtiga yaan la soomin waxa la cuno waa markii oo waafaqi jiray yahuudda ahlu kitaabku markuu waafaqi jiray laakiin maxaa ka dambeeyey khaalifuhum baa ka dambeysa khilaafa see lagu khilaafaa marka in la soomo oo la afhaysto maalinta iyadaa marka la soomo sababtoo ah maalintay dabaaldegaayeen oy ciidaayeen haddii la af afxirtoo la soomo waa la khilaafay buu leeyahy yahuuddi meesha marka mansuuq ou ka socdo wejhu naski meeshaas haddaan idin weydiiyo nin walbo inuu fahmo wahuwa mansuuqun haddaa iska akriso oo lagu weydiiyo lagu yiraa shiikow mxuu muxuu mansuuq ku noqday sida marka uu mansuuqa ku yahay abu daawuud u tegaayo sidaa weeyaan badrulmuniir sheekha ibnulmulaqin ibn xajar sheekhiisa wuxuu yiri aa kitaabkiisa badrulmuniirka uu ku yihi waalxaqu anahu xadiidun saxiixun gayru mansuuqin waxaa dhaba buu yihi xadiidkan samaa inuu saxiix yahay ousanna mansuuq ahayn waana sida raajixa waana sida raajixa xadiidkan lama nasakin mana eh, eh, daciifna maaha oo mudaribna ma aha ayb min xaysu riwaaya xadiidka hadduu saxiix noqday macnihiis marka diraayadiisa waaba xadiidkan maxaa laga qaadana marka xadiidka daahirkiisa wuxuu kutusaa maalinta sabtiga inaan la soomin oo sina aan lagu soomin see la yeelaa marka waa la afuraya maalintaas qofka waxbuu iska o ilaa soonka waajibka maan ramadaanka wixii soonka ramadaanka waajibka aan ahayn oo kale ama soon waajiba wixii aan ahayn oo soon sunno ah lama soomaayo aa la yska dhaafaya xadiidka taasuu tilmaamaabah culamada laakiin xadiidkan waxay ku tawjiihiyeen in loo jeedo sidii jumcadii oo kale sabtiga keligiis in la soomo in la diido oo xadiidku wuxuu u dhacayaa maalinta sabtiga keliya soon sunna ahaa soomi jira wailaa haddaad sabtiga iyo maalin kale isku darto laa ba-s oo soonku waa banaanyahay axaadiid fara badan baana laga qaadana axaadiidta rasuulkana sala allahu caleyh ali wasalam waa in la jamciyo oo laisku geeyo layska hor imaan mayseen waa in laisku geeyaa inta aadan dhihin axaadiidtan kuwan baa ka raajixsan waa inaa isku geysid axaadiis hore waxaan usoo marnay xadiidkii aan hore usoo marnay fiiri laa yasuumanna axadukum yowma aljumca midkiin yowsan jumcada soomin ilaa an yasuuma yowman qablahu ilaa inuu maalin jumcada ka horeysa soomaayo ma ahan waa qamiis soomaa maalinta jumcada ka horeysa aw amase ikhtiyaar kalaa lagu siiya aw amase yowman bacdahu maalin jumcada ka dambaysa inuu soomaayo ma ahana jumcada maalinta ka dambaysa maalintee waay waa sabt idan marka waxaa la ogolaaday xadiidkii hore in jumco iyo sabti la soomo labada maalmood in laysku daraa la ogolaaday jumcada iyo maalin ka dambaysa in la soomo xadiidkan marka kaan aan hadda aan akrinay iyo midkan asamaa binti busr oo ku dhahaayo sabti ha soomin xataa geedaha calali oo cun intaad sabti soomi lahayd waxaa lagu jamcinaa marka waxaa intaad sabti keligii soomi lahayd xadiidkana marka sabtiga keligiis waa waxa uu diidaayo kaasna waxa uu ogolaaday waa sabti iyo maalin kaloo laysku daray xukunku haddii keligiis yani ifraadkuna xugun uu leeyahay hadii xukunka hadii marka iqtiraan ou imaadana xukunku waa isbedela hadda ujeedaa jumco keligeed inaad soontana waa la diiday waa manhi jumco iyo sabti inaad isku dartana waa la ogolaaday maaha adin keliya sharcigu caqli ma keliya kuma socda sharcigu wuxuu ku socdaa nusuusta nebiga bil islaatid sala allahu alayh waali wasalama wixii kaaga soo baxo marka aad qaadato oran maysid adigu marka oo haddaan jimco iyo sabti isku daro soo jimco ma soomin kor iyo hoos maxaa jimcada keligeedna iigu diidaa jimcada keligeedna xugun gaaray wadataa marka maalin kale loo geeyana xukunku isbedelaa marka waxyaaba badan baa xukunka saameyn ku yeesha ifraadka saameyna xukunka kuleeya iqtiraanku saameyn kuleeya xukunka tarkiibku saameyn xukunka kuleeyahy waxyaaba waxaa jira marka iyaga iyo shay kale lays kor eh, eh, xaalatu tarkiib shaygan in mamnuuc ou noqdo shaygan keligiis markuu yahana in la baneeyaa la arkaa waa inaadan shareecada daba joogto haddii kale waxaad ku dhacaysaa bidco nebigu uu yiri man axdata fi amrina hada maa laysa minhu fahuwa rabi xadiidka waa kaas xadiid kale juwayriya nabi oo bukhaari uu weriyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam juwayriya u arkay iyadoo sooman maalin jumca markaasu wuxuu yidhi asumti amsi shalay ma soontay qaalat laa dikr may shalay ma soomi fasuumiina qadan berri inaad soonto ma rabtaayo berri berri soo sabti maa marka qaalat laa bay tiri maya idan fa afdirii bu iska afruy maanta ka afruy jumco keligeed ma soomaysa marka nebigu ma faraayo wax manhi ah ma fara soonka ay soomaysana soon sunna ah soon faradama uusan xadiid kale nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa sugnaatay inuu ayaamulbiidka uu soomi jiray maalmaha caddada maalmaha bishu ay saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban ka haddii saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban sabti waa kusoo aaday soo maa nebigana calayhi salaatu wasalaam ma uusan riibin ma dhihin ayaamulbiidka sooma ilaa inay sabti kusoo aada maahan ma uusan dhihin sala allahu alayh ali wasalam riwaaya kale waxaa sugnaatay inuu nabiga sabti axad iyo isniin soo jiray mid kale waxay leedahay in eh, cabdullahi bn camr bn alcaas nebigu nebiga ayaa wuxuu amray wuxuu u tilmaamay afdalu siyaami waa tilmaam nebigu xadii xadiid yani waxaa weeyaan eh, khaas xadiid waxaan ujeeda gaar ah afdalu siyaami siyaamu daawuud soon waxaa ugu fadli badan buu yihi oo ugu fiican nebi daawuud soomkiisa kaana yasuumu yawman maalinu soomi jiray wayuftiru yowman maalinna waa furi jira haddaad marka maalin dhaaf ku soonto sabti waa soo gelay sooma isbuucan haddaad axad soontay ood sabti ka booday axad maanta axad soontay isniin waa ka booday talaada waa soontay arbaca waa ka booday khamiisaa soontay haye jimco waa ka booday sabti waa imaanay sooma labadii usbuuc oo kasta sabti waa kugu imaanay haddaadan soomu daawud oo fadliga badnaa inaad la timaado in axaadiistaasoo dhan waxaa laga wada qaadana in axaadiistaas dhan meel layska dhigo kan keliya lagu dhega lama rabo axaadiista waa in la jamciyo awalan marka axaadiista daahirkooda adiga aada u moodid inay iska hor imaanayaan jaranjaraa lagu sameeyey awalan marka xadiidku laba wa imaa inuu xadiidku yahay xadiidka muxkamka ah imaa inuu ka nabadgalay mucaarib iyo iska nabadgelin iska dhexeymana imaa inuu mucaarid isaga caarido oo ka nabadgalay iyo inuusa ka nabadgelin hadduu ka nabad galo xadiidkaas waxaa la yidhaha waa muxkam dalaaladiisu waa dalaalo muxkama ah war iyaga kama taagnayo xadiidtaa meeshaan ku haysaa wax xadiida oo caaridaayo ama ka hor imaanayo maba arkin ba adig khalaas waa isaga dhaqmaysa laakiin waxaad aragtay xadiid baa meel ku yaalo waxaa aragtay mid kale oo macnihiisa macno ka duwan tusaayo see yeelay marka seed ula dhaqmaysaa ikhtilaafu lxadiid baa la yidhaha fanniga fannigaas waxaa la yidhahdaa ikhtilaafu lxadiid imaamu shaaficiga wax ka qoray kitaabkiisa umka ikhtilaafu lxadiid waa jamcina marka axaadiidka badanaa ku ibnu qutayba ka qoray tawiilu mukhtalifi lxadiid taxaawiya wax ka qoray sharxu mushkili laathaar saas marka waa waxyaaba waxaa laga alifay dariiqa ugu horeysa ku maraysa marka waa maxay fiiri labada alxadiid ma kulmi kartaa adoon shido gelinba adoon is-shidaynin xadiidkan iyo xadiidkan ma kulmin kartaa haddaad kulmin karto meel kale ma aadeysa oo kulmina sababtoo markaad kulmiso xadiid walba waa lagu camal falayaa soo maa kana icmaalu daliileyna meesha imaanaya inaad kana ku camal fasho kana ku camal fashaa imaanaya waana sidii la rabay haddaad awoodi weyso labadii xadiid in la jamciyo taariikhdooda feeri kee horeeyey labadan xadiid midka horeeyo waa mansuuq waa la nasaa kan dambaa nasakina wax nasakaa sidii aan yeelnay afdara alxaajimu walmaxjuub haddaa xasuusataan ninkii la toobay iyo ninka la toobayba waa afureen yiri nabiga sal l slam saxiix mid kalena muxuu ahaa ixtajama rasuulu lahi sal l slam wahuwa muxrim waxtajama wahuwa saa'im nebiga asoo sooman oo istoobay adiga hadda jamci kartaa nebiga asoo sooman oo istoobay iyo toobintu soonka waa gurisaa ma la jamci karaan lama jamci karo taariikhda imaamu shaafici ou fiiriyey waxaa horeeyey labada xadiid afqara alxaajimu walmaxjuum waa la nasakhay midka dambo ibnu cabaas ayaa la qaadanaya wax nasakhay naasikh iyo mansuuqaa la yidhaha baabkaas xaazimi kitaabu ka alifay alxaazimi kitaab la yidhaha annaasikh walmansuuq axaadiista isnasakaysa oo kitaabka u cilmigaa lagu sahlaba maa caleyka ilaa inaad barato keliya shaqo kale laguma dirin dadkaas doodaayo ujeedido diinteeda ka silanayo dhahaayo ama diintii oo dhanba curda liljadal doob uga dhigay waxaa weyaan de cilmig cilmigaysa ridin xaqiiqadiisa annaasikh walmansuuq fi lqur'aanina waxaa laga alifay abu jacfar ibnu naxaas saddex mujalado a kitaabkiisa aayaadka qur'aanka naasikha iyo mansuuqa iyadana waxaa laga alifay haddaad intaay keeni weysa marka taariikhdii alla aqoon waayo taariikhdii waa aqoon weysa midka horeeyey waa aqoola adag mana jamci kari waa kala rajaxe marka labada xadiis mid ayaa wuxuu noqonayaa raajix midna marjuuxuu noqonaya kan raajixa lagu dhaqmaya marka kan kale marjuuxa waa laga tegaya ma fahamteen wujuuhda wax lagu rajaxana usuulilfiqigaa lagu bartaa masalan xadiidka waxaa weeyaan waa mid waa mudlaq mid waa muqayad dalaalada muqayadkaaka waa iscaarisa dalaalada muqayadka a ah waa ka horeysaa midda mudlaqada ah. caamka iyo khaaska uma ilaa dalika hakaa wujuuhda waxa lagu rajaxo ilaa boqol waa ka badanta aalada marka marka aad laba xadiid kala rajaxaysid aalada aad adeegsanaysid boqol waa ka badanta alxaafid alciraaqi kitaabkiisa la yidhaha almuqni can xamli asfaar oo uu ku takriijiyo axyaa culumudiinka axyaa culumudiinka hazali kitaabka uu ku takriijiyo almuqni can xamli asfaar layidhaah ayuu ku sheegay taqyiid waliidaaxana waa uga hadlaa ataqyiid waliidaaxana waa uga hadlaa oo ibnu salaax muqadamadiisa shibhi sharx camal u ah boqol weji waa ka badan tahay boqolkaas wej mid kamida ah, waa kuu baxaa adiga haddaad nin marka waxaa tahay nin aqoon la aa tahay aqoon lahayn de nin aqoon la weydiy fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun meeshaad wa iska geli boqolkaas weji marka waa kaas iyada wujuuhu tarjiixi baa qofkii caalimka u bixi weysay dariiqa afaraad waa maxay atawaquf haka istaaga waxba ma xukumayo waa iska istaaga inuu istaagaa ka fiican in la yidhaahdo waa la tuuraa labada xadiid Eh, tawaquf waxaa looga cabiraa adiga cilmigaaga ah waay wax aa uga istaagtay laakiin nin kalaa laga yaabaa inuu cilmi u leeyahay isagoo isagao jamci karaa nin kale inuu aqoon uleeyaha laga yaabaa adigo aad aqoon u yeela weysa waa sugay marka adiga intay wax kaaga cadaadaan u kaadinaya sugaysamarka xadiidkan ku dabaq marka iyo axaadiidtii hore culummada marka qaadibatan badankood aanaa dihin kulligood labada xadiid waa jamcinaya oo waxay leeyihiin sabtiga in la soomo waxaa loo reebay in keligeed la soomo eh, keligeed soon lagu gooniya ama haddii maalmo kale lagu daraayo waa banaanta axaadiista ah, kalena laga qaadanayo soo maysan jamcinin marka axaadiista kalena waa haddii sabti iyo isla socoto xadiidkan nahyiga sheegayna markuu keligiis yahay marka jamcintan jamcin ka fiican fiima aclamu ana ma ogin wax salafkii kamida oo hebel la dhihi karo oo mutlaqan in sabti la soomaa waa xaaraam yiri ama waa manhi yirina ma ogin ma garan maxaa yeele kutubul ikhtilaaf markaad fiirisa masaa-isha culamada isku khilaafeen way sheegayaan say culamada ugu kala tagtageen waxaa lagu leeya masaladan hebelaa ku tegey masaladan hebel kalaa ku tegey hebel saanuu ku tegey fiima aclamu anu inta aan arkay intaan masalada ka akriyey ma aanan arag wax sheegaya marka culumadii hore asxaabta taabiciinta iyo taabic taabiciin hebel iyadoo laleeyahay saanuu ku tegey sabti lama soomi karo mutlaqan uu ku tegay fiima aclamu ma og baxaawi waxaa laga soo guuriyey isaga inuu yiri waqad kariha bacdu salaf ama bacdu ahlilcilmi ahlucilmiga qaarkood baa waxay kahdeen in sabtiga la soomo qaab noocee bay u kahdeen ma la sheegin ma waxay u kahdeen qaab ifraad asaan hadduu sheegayn ma mutlaqanay kahdeen karaahadooda taxriim miya tanziih miya ijmaal badan baa ku jira meesha ay laakiin in mutlaqan son la reebay fulaan fulaan fulaan ku tegay ma annaga waxaan manhajkeen uu yahay kitaabka sunnada in la raaco oo lagu raaco fahmu salafi saalix fahm waadixa in lagu raaco marka fahamka aan ognahay fiina naclam axaadiida rasuulka iyo culamada aan ka ognahay waxa weya in sidaan cumuumkan marka nahyigaani in muqayad uu muqayad ku yahay masalada marka sidaa wey rawa kamsatu bacd alculamaa marka sheekh ilalbani raximah llah isaga marka wuxuu leeyahay mucaasiriinta inta aan ka ogahay waa nacam ayb waana iska jiri karaan aimo kale oo mucaasiriina inay qabaan qowlkiisoo kale culumo kale laakiin isaga marka wuxuu ku tegay in maalintan sabtiga soonkeeda mulaq muqayad waxba muqayad uusan ku soon sunaa oo dhan lama soomi karo marka taana waxaa weeyaan marka waxay u baahan tahay marka eh, taxqiiq intaas ka badan sheekhu aada ugu tawasucaa nuquusha masaa-isha marka uu ka hadlaayo aaduu nuquusha ugu tawasucaa khaasatan nuquusha salafka yani daxdigiisana waa akriyey ardaygiisa baxsi uu ka qorayna waa akriyey wax naqli salafka ay ka keeneen oo fulaan iyo fulaana masaladan sidaan mutlaqan ugu tega maahanan ku arkay intii ku arkay waa la reebay marka ifraad ahaan baa loo reebay in la ifraadiyo wacan umi salamata radia allahu canha waxaa laga wariyey ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka akhara maa kaana intuu ahaa tan ugu badan akharu shay kan ugu badan oo kaana uu ahaa yasuumu inuu soomaayo min alayaami oo maalmaha kamida ah yowmu sabti sabtiga ayuu ahaa maalinta sabtiga oo yowm laxad iyo maalinta axad yacni inta ugu badan oo nebigu ou ahaa maalmaha inuu soo maalmaha uu soomaayo yowmu sabti wa yowm laxad bay ahayd wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray inahumaa labadaas maalmood yowmaa ciidin waa laba maalmood oo ciid lilmushrikiina mushrikiinta u ah wa ana aniguna uriiddi waxaan doonayaa inu khaalifahum inaan khilaafo iyaga akrajahu nasaa'iyu nasaa-i baa xadiidka soo saaray wasaxaxahu ibnu khuseymana waa saxiix yeelay wahada lafdhu lafdigaana waa lafdigii ibnu khuseyma oo xadiidka ibnu khuseyma marka lafdiga xadiidkan isnaadkiisa laba majhuul ayaa ku jirta saasoo marka daciif ku yahay markaa laba majhuul ayaa ku jira xadiidkan wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sal allahu alayh ali wasalam nabiga nahaa waa reebay can sawmi yowmi carafata maalinta carafa soomkeeda ayuu reebay bicarafa carafa in lagu dhex soomo rawaahu lhamsatu shantii baa werisay hayra tirmidiyi tirmidi ma ahan wasaxaxahu ibnu khuseyme ibnu khuseymena waa saxiix alxaakimu iyo xaakim wastankarahu lcuqayliyu cuqaylina xadiidka waa munkar buu ku tilmaamay xadiidkan isaguna marka dacfi baa ku sugan cuqayli aducafaau lkabiir ayuu xadiidkan nakaaradiisa uu ku cadeeyey fii tarjamati xawshab ibni cuqayl marka u tarjamayo nacam oo xadiidka ku jiraa ninkan sanadka xadiidkan waxaa ku jira xawshab ibnu cuqayl ayaa ku jira laa yutaabacu calayhi buu yii waqad ruwiya can nabiy sala lla cl slam biasaniida jiyaadin anahu lam yasum yowma carafa waxaana marka asaaniid eh, xoog badan eh, la wariyey in nabiga caleyhi salaatu wasalaam maalinta carafa aanu soomin walaa yasix canhu anahu nahaa can sawmihi inuu reebayna ma ansixin asagu ma soomin maalinta carafo markau carafo taagnaa nebiga ma soomin sala allahu caleyh waali wasalama laakiin inuu dadka dadkana kama reebin oo nahyina nahyina nebiga alayh salatu salaam uusa sheegin xadiidkan khulaasat lqowl waa daciif maxaa laga qaadanaa in qofka marka uu xaaji yahay ee uu carafo joogo inuusa soomin oo nebigu uu reebay ka dacfiga xadiidka maadaama waa daciif la yidhi yani jumladaa nebigaa nahyiyey oo reebay waay wax daciifka ah. nebigu marka hadal sariixo uu ku reebay lagama haayo laakiin ficilkiisa nebiga muxuu ahaa maalintii carafa yyowma ljumcay kusoo aaday carafo waa lagu dooday nebigu ma soomaya masema soomana umulfadl bint alxaaris oo ibn cabaas hooyadiis ahayd ayaa weel biyo ama caano ay ku jiraan ayay nebiga u kor yeeshay markaasuu nebigu caday sala allahu aleyh wasalam halkaasaa laga ogaada inuu sisoomin oo sisoomanay marka laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana waman ninka xaajiga oo ah inuu nebiga ku daydo uusan soomin amaa laakiin hadduu soomo ka waran hadduu soomo culamada salafka qaarkood cabaa iyo waxaa laga soo guuriyey haddii qabow ay tahayna waa soomi jira haddaysan qabow ahaynna ma soomi jiro ay kulushahay wuxuu u celinaha marka waa maxay maalin inuu inuu uxoogeysto ducada ducada yawmu carafa inuu uxoogeysto iyo maxaa yeele salaadii duhur iyo casir inaad jamcisaa lagu ogolaayo ayaa lagu rugsiyey sababta waa maxay inaad ducada waqti dheer u hesho marka maalintaas waxa fadliga badan ducada hadduu marka soonku ducada kaa mashquulinayo waa inaad iska daysa marka sababta waa fursatlcumri cumrigaaga oo dhan adigo hal maraad heli fursada idaa ila maalinkaas aad joogtid iyo carafo aad taagan tahay unba adu fursad kuu ah maalin sanad labaad waa suurtagal laakiin ma ogi sanadkii wax hal mar imaana isku moogta meel kale oo la istaago wuquuf lagu sameeyo carafo ahina ma jirto qofku marka waa maalinta inuu xoogeysto waayo wax cuno oo marka u ducada marka uu xoogeysto sida dikrigii nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu yihi afdalu maa qultu ana wannabiyuuna min qabli cashiyata carafa laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir waxaan aniga dhaho wax aan aniga iraahdo maalinta carafo iyo maali eh, yani aniga iyo ambiyadii aniga iga horreysay wax aan dhahno waxaa ugu fadli badan maalinta carafo laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir amaa nahyiga weyaan marka wax daciifka ah, nebiga inuu reebaa daciifa laakin ficilkiisa unbaa marka lagu dhaqmaya wacan cabdillahi bni camrin radia allahu canhuma qaal amaa ninka xaajiga aan ahayn isagu inuu soomaayo horaanu soo marnay isaga kaa kala darmi wacan cabdillahi bni camrin radia allahu canhuma qaala nebigu waxa uu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yihi laa saama ma soomin ama laa saama allow uusan soomin oo soon aan loo aqbalin man saama alabad qof weligiis sooma inay habaar tahay inay khabar tahay labadabaa banaa ku banaanta mutafaqun muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidka soo saaray laa saama yani ma soominoo soon loo ma u sugnaanin man saama alabad ma weligii soomay xadiidkan marka waxaa la reebayaa soomu dahri waxaa qofka zamanka dhan ba iska soomo culummada marka soomu dahri qaaraa waxay leeyihin waxaa laga wadaa soomu dahri ninku hadduu labada maalmoodoo ciidda ah iyo ayaamu tashriiqa hadduusan soomin soomu dahri ma soominaynay saa darteed adiga soon maalin walba waa soomi kartaa haddaadan labada ciidood soomeyn xadiidkan lama ku dhacaysiyo kuleey laa sooma man sooma alabad waxaa laga wadaa nin maalin kasta sooma xataa labada ciidood ku daray laakiin taas waa laga diido waxaa la yidhi suurtagal labada ciidood horta inaan la soomeynin oo aysan ku jirin sharcigaaba lagu og yahayba ee waxaa laga hadlaa waa wixii labada ciidood ka soo haro ninkii weligii soomo kaas waa waxaa nebigu diidaya sala allahu caleyh ali wasalam sababtoo ah jirkiisa xaq ku leh xaaskiisa xaq ku leh waxyaaba badan baa marka xuquuq badan baa lagu yeelanaa qof laba rabo marka inuu maalin walba maalin walba u soomo culamada qaarkoodna waxay ku tageen karaaha ku jirto in soomudahri dahri waa waa waa makruuhay qaarna waa xaaraam daaifana marka saa waxay yidhaahdeen marka waa xaaraam oo laa saama walaa afdara ayaa waxay caddaynaya riwaayada soo socotaba in labada maalmood maalmoodoo ciidda aan lagu tirinayn wax laga hadlaana aysan ku jirin ibnuqayimna saasuu sheegay alxaafid ibnu xajarna saasuu ku raacay marka qaarna waxay leeyihin haddii wax hadda xuquuqoo ku baaba-aysa isaga aanay jirin laa ba'sa inuu soomu dahri ou soomo khulaasada sawmu dahri waa nebigu waa reebay sal allahu alayh ali wasalam wax nebiga uu reebayn alla loogu dhawaana marka qofku soonka ugu fadliga badan oo ugu haddaad soon badan soomaysid soonka ugu fadliga badan waxaa weeyaan inaad maalin dhaaf uso wixii maalin dhaaf ka badan soon ma ma noqonayso oo nebigu uu sunadiisa ah cabdullahi bni camr bn alcaas markii uu yidhi bishii saddex maalmood kasoon markuu nabiga ku yidhi ee uu yidhi ka badanaan awoodaa nabigusoo ula soo degaayo ula soo degaayo ula soo degaayo markii dambe siyaamu daawuudo maalin soon maalinka maalin af intaana wax ka ka dambeeya oo la soomaa ma jiro markaasuu wuxuu yidhi marka uu maalin waa soonkiibuu marka intii ugu meeshii ugu dambeysayba u qabsaday cabdullahi bni camr bni caas markaasuu markii uu waayeelka noqday oo duqoobay lafihiisu jilceen soonka uu awoodi waayey ayuu wuxuuse waa ku dhibaatoon jiray marka inuu soomo ma ayuu marka soonku wadaa dhowr maalmood markuu isku xijiyo waa awoodi weynaya soonka waa afuri jiray waa soo qallayna haddana maalmihi markaas wuxuu dhihi jiray laytanii qabiltu ruksata rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam shallaytadeedii ruksadii nebiga isiiyey maxaan u aqbali waayey marka nebiga camalkiisa markii caaisho la weydiiyey sideebuu ahaa nebiga cibaadadiisa iyo camalkiisa kaana camaluhu diimatan b camalkiisu wuxuu ahaa waa daaimi jira camal waa daaimi jira see ku daa'imi kartaa marka camal adiga inaad yaraysato marka camalkaagu uu yaryahay laakiin daa'im ooye waa wadi kartaa xataa markaad duqooyo laakiin marka kale ma wadi kara qofka qur-aan akhriska salaatuleylka tan ugu dadaala soonka kuwaas o dhan waa inay wada xadidan yihiin ayaa la rabaa lama rabo marka qofka inuu isku isku badiyo salmaan alfarisi iyo qisadii dhexmarta abudardaa waa tii abudardaa marka uu damcay inuu soo kaco waa soomi jiray mar walba soonkii uu ka celiyey waa u tartiibiyey soonka salmaan baa yeelaya waa isla seexdeen habeenkii uu soo kacay abudardaa markaasuu yihi nam salmaan seexan dana waa baar markuu jiifu soo kacay jiifu markii dambe wuxuu yidhi marka ulusuleyl akhiir markii la gaaro soo kacay waa tukaday nebiga iskula imaadeen sala allahu alayh ali wasalam markaasuu nebiga wuxuu ku yidhi ina eh, linafsika caleyka xaqan naftaada xaqay kugu leedahay ina lizawrika caleyka aq xaqa kan kusoo booqanaya xaqay kugu leeyahay walizawjika eh, caleyka xaq zawjadaada xaqay kugu leedahay adiga facdi kula dii xaqin xaqahu mid kasta xaqiisa siiy ayb marka taas waxaa weyaan marka weliba waxau ugu dara salmaan inuu kaa waa kaa faqiidsan yahay nabiga aleyh isalaatu wasalaam riwaayadka qaar sida ay cadeynayan marka waxaa meesha un ku jirto waxaa weyaan in qofku cibaadada marka uu yaraysto badse intii marka wax yar ou daa'imayo muhiimku marka intaas walimuslimin muslim waxaa usugnaatay can abi qataadata bilafdi laa saama walaa afdara mana soomin mana afurin qofka sidaa yeelaya baabu lictikaafi wa qiyaami ramadaan ramadaan qiyaamkiisa iyo ictikaafka xugunkiisa cadeyntiisa ubaab xugun marka ramadaanka badanaa la xiriira oo ictikaaf la yidhaha iyo halkan ka gela alictikaaf waxaa la yihaha in qofku inuu nagaado naftiisu xabiso oo meel ku xabiso sharcigana waxaa lagu yihahdaa qofka naftiisu inuu masaajid ku xabiso muddo inuu masaajid ku xabisa nafsadiisa daaca ahaan u yeelayo masaajidka inuu iska joogo iyo qiyaamu ramadaan ramadaan qiyaamuleylka ramadaan la istaagayo axkaamta kusoo aroortay uu baabkan uga hadlaya ictikaafku dabcan marka axkaam buu leeyahay axkaamta ictikaafka waxaa a ah nin naag barto waa ku wada cibaadaysan karaan xukunka kaleo ictikaafka uu leeyahy waxaa weya masaajidin baa lagu ictikaafa guri laguma ictikaafi karo masaajidka lagu ictikaafi kara inuu masaajid jamaacada lagu oogo jumcadana lagu oogo uya si qofka hadhow jumcada uusan u bixin masjid jaamica lagu ictikaafaa masaajid kastoona ku ansaxaa ictikaafka bidaliili qowlihi tacaala waantum caakifuuna fi lmasaajidi waantum idinkuna caakifuuna aatiin kuwo ku negi-a ah fi lmasaajidi masaajida bukhaari wuxuu yidhi fi lmasaajidi kullihaa masaajidoo idil masaajidoo dhan weyaan culimada salafka asxaabta iyo taabiciinta iyo taabic taabiciin aktarkooda aayaddaas waxay ka fahmeen inay caamta xudayfata bnulyamaan oo asxaabta rasuulka ka mid a ayaa wuxuu keligiis ku tegay saddexda masaajid bisow ku ansaxa ictikaaf masjidka nabiga masjidka masjidulxaraamka iyo masjidul aqsaa saddexdaasuu ku ansaxaa wixii aan ahayna laguma ictikaafi karo saciid ibnu mansuur sunankiisa wuxuu kusoo saaray in xudayfata bnu lyamaan ou arkay dad kuufo ku ictikaafsan masaajideeda markaasuu ibnu mascuud u yimid iyo abuu muusa alashcari markaasuu yihi waa maxay dadkan xaafadihiina ku ictikaafsan markaasuu ibnu mascuud waxa uu yihi lacallahum xafiduu wa nasiita inay iyagu xifdiyeena laga yaabaa sunnadan aduu hilmaantay ayb walacallahum asaabuu fa akhda'ta inay iyagu asiibeen oo ay sawaab ku haystaana laga yaabaa aduu aada gefsan marka eh, xadiidkan laa ctikaafa ilaa fi lmasaajidi halaaana culamada qaarkood irsaalay ku cileeyeen xadiis inuu mursal haddii xadiidka la yidhaha waa saxiixna aayadda iyo xadiidka waa la jamcinayaa ee cumuum iyo khusuus oo tarjiixa la aadi maayo waxaa lagu jamcinaya waxaa wy lactikaafa kaamilan ictikaaf kaamil ah oo aad fadli badan ma jira sababtoo ah ictikaafka aada ku ictikaafta masjidulxaraam iyo midka aad ku ictikaafto xamar isla mid maaha mid maaha laa ictikaafa kaamilan ayaa laysoo qadara laguna xambaaraya si fahamkii selafka loo waafajiyo ayb masjid jaamica ah marka lagu ictikaafa waxaa kale culamada ka hadlaan ictikaafka soon shardi buu yahay oo markaad rabto inaad ictikaafto inaad soontaba lagaa rabaa shardi buu yahay qaar culamada kamid a ah shardinayo soonka sida loo badan yahayna soonku waa sunna ee shardi uma aha waxaana u daliil ah arrintaa iyada nabiga caleyhi salaatu wasalaam tobanka maalmood ee ugu horeysay shawaal u ictikaafay nabiga caleyhi salaatu wasalaam shawaal tobanka maalmood oo ugu horeysa u ictikaafay maalin ciidaana a ah ku jirta tobankaas yoma ciid la soomaynin baa ka mid ah waxaa kaloo iyadana tilmaamaysa cumar ayaa nebiga u yimid sala eh, sala allahu aleyh wali wasalam markaas wuxuu yidhi jaahiliyadii ayaa waxaan nadar ku galay inaan masjidulxaraamka habeen ku ictikaafay habeenna lama soomo sida laogaya maalinuu soonku dhacaa ma fahamteen meeshaas habeenna daraf uma aha fi sawm soom daraf uma ahana soomku habeen ma dhacee maalinuu dhacaa cumar markuu yihi m habeen inaan masjidulxaraam ku ictikaafaan jaahiliyadii nadira nadarkaaga oo fiiriy nabiga aleyh isalaatu wasalaam taasaa marka loo deliishaa soomku waa u fiican tahay laakiin shardi ma aha marka eh, jaahiliyadu say wax unadri jireen aad tiraada sababta jaahiliyadu waa yaqaaneen ilaahay dadkii gaalada ah xilligii jaahiliga noolaa waa yaqaaneen allah subxaana wa tacaala waa xaji jireen martiday soori jireen waxay samay jireen waa dawaafka waa samay jireen dawaafay yaqaaneen waxay samayn jireen nadar ay samay jireen ilaahay bay wax u nadri jireen oo hadday ilaahay wax u nadri jireen maxay gaalo ku ahaayeen waayeema waxay gaalo ku ahaayeen allana waxbay u nadri jireen asnaamtoodana waxay u nadri jireen meesha gaalnimada ay ka timid waa shirkiga maahane wadaagga waay wadaagga maaha nimanku alla bartiisa alla waxbaa ka yaqaaniin wax un bartood alla waa ka yaqaaniin waxaan cadaynayaa ilaahi subxaana watacaala fii suurati alancaam alla muxuu yihi wajacaluu lilahi mima dara'a min alxarqi walancaami nasiiban faqaaluu hada lilahi bizacmihim wahada lishurakaaina fama kana lishurakaa'ihim falaa yasilu ila allah wamaa kaana lilaahi fahuwa yasilu ilaa shurakaa'ihi saaa maa yaxkumuun qaybna ilaahay bay uqoondeeyeen ay neder ula galeen allah iskale ay dhihin qaybta qaybtan qaybna waxay yidhaahdeen asnaamteena iska waa yaqaaneen ilaahi subxaana watacaala waa qofaan qur-aanka akrinin waa qofka dhahay annagaana ogba gaalada hadda joogto ilaahayna inay taqaan annagaa u jeednaa ilaahay ay yaqaanaan waaba loo jeedaan hadda gaalada joogtaa qaar badan oo kamid a ilaahay taqaano cerrigaa abuuri haddaad tiraa ilaahay baa abuuri kuley shiddo iyo dhibaata markay galaan dagaalad iyo culamada ay la burburtana ama ay doon ay la duufaan kula kacdana waa dhacwaa alla u qayshanaya ayaan dhacdaas ka dhacda maalta jasiiradan maalta layaa kuwa doon ay si xun uguna qariban allina kasoo badbaada see kusoo badbaadaa layidhi ilaahaan baryadeedi gaalo ah la og yahay marka waxay rabaan inay dadka qaarkood marka ma aqaan anu fahamka qur-aanka ay ka fahamsan yihin waxay qur-aanka ka fahamsan yihin maba gara karti haddii la yidhaha gaalada ilaahay waa taqaanaa ma waxaa ka dhalanaysa gaalada waa muslimiin waa ka dhalanaysa laakiin ayagu waxay kuleeyihiin meeshaan dadkan waxay rabaan inay yidhaahdaan gaalada iyo suufiyada suufiyada waxaan ujeedaa kuwan dambe oo dadkaan hadda ahlu dariiqada oo aan allaba u ogoleyn maanta dhan un dhahaye awliye kuwa awliyada keliya uqayshadaan ka wadaan dadkan marka muslimiinta iyo gaalada gaaladaa fiican inay dhahaanay rabaan hadda ninkii gaal ka liita waa ka liidataa waa la dhaha maxaa loo dhihi waaya waan la dhehaynin gaalkii gartay faidaa rakibu filfulki dacawullaha mukhlisiina lahu diin gaalka markay duufaan ku kacdo sanamkiisa waa iloobi jiri ilaahu ilaahu intaas haddau gaal gartay adoo muslim sheegana markay duufaan kula badda ay kugula ku haleesho ama ay doon ama ay gaari oo kula qallidiyo sheekh cabdulqaadir haddaa ada uqeyshato soo kama liidatid marka gaalkaas marka adaa niyo meel isdhiga meesha adaa isdhiga taa marka lagaaga jixin jixi maayo gaalna mu'min maaha adma lagu jixin jixinjixi maayo imaankaaga marka haddaan jaahilnimo lagugu cudur daarin waxaa weeyaan gaalnimo waxaad samaynaysaa gaalnimo sheekh la yidhaaha maxamed sadiiq xasan khaan sadiq xasan khan sheekhan la yihaha oo culimmada wuxuu ahaa eh, eh, eh, hindiyo ahaa buhubaal meesha meel mamlaka la dhihi jiray oo sheekh weynka ahaa kitaabkan rawdatu iska leeyahay iyo tafsiir u leeyahay kitaab tafsiira iyo addiin alkhaalis kitaab la yihahdo u leeyahay taajulmukalal iyo kutub badan uu leeyahay sheekha marka sadiiq xasan khan baa wuxuu yihi marka doona waxaan kasoo marka weyn baakhiro weyn ayaa waxaan kasoo raacnay yii hindiya bombay xajkaan usoo soconaayo gogo dadkaas waa xujaay xajka maxaa loo soo aaday in ilaahay lagu waxiga sooma maa labayk allahuma labeyka labayka laa shariika laka labayk baa la xajka marka halkaasa marka usoo soconay duufaan aad u daranaa baddi ku kacday dadka waxaan ku saaranaa kun kun qof doonta taqriiban waan ku saaranaa kunkii qofood wuxuu badankooda inta anu maqlaayo nin kastaa owliyadii ou yaqaanay u wacday hal qof oo yaa allah yidhaahdo waa waaye hal qof oo yaa allah yidhahdo bani aadam rabbigiis waktigaas fahmi waaye oo xilligaas rabbigiis u qaysho waaye anu ma garan karo soo muslim ku yaha muslanimada maxay tahay haddaa adoo dhibkaas ku jiro yani bani aadamku inuu suuraysto markaas war bani aadam waxba kuuma tari karo meel xunaa joogtaa meel halisaad jooga dor taa garan waaye waa u dhamaatay markaasa waxaan iri yiri ilaahu kuwan calal qof haka reebi nimankii adii xaqaada gara waayay oo meeshaan ku jira mugdigaan iyo baddaan ilaahu hal haka reebi waanu adi kumaba yaqaana dad kale yaqaanaay waana isleeyahay qofku muwaxidka xaqiiqata waa saas kuwa waxaad arkaya marka dadkan kuwa noocaas kala arkan jeelaniyo jiid jeelaniyo jiid bay leeyahay asagoo ma dhinteen sheekh cabdulqaadir raximahullah asagoo ma dhinteen hadduu doon jiidi karo dad ka faki karo marka ictikaafku marka meelyogaas marka soonku marka shardi uma aha wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula markaata hadda nadarka unbaa la geli nadarkii cumar jaahiligi ayaa la geliyey inuusaa la geli ayb ana rasuula lahi sal slam qaala nabigu wuxuu yihi man qaama ramadaana ramadaan qofkii istaago iimaanan waxtisaaban rumayn oo alla rumaynaayo yani ikhlaas alla dartii u samaynaayo waxtisaaban iyo ajartirsi daaco oo dhan markaad samaynaysa iyo cibaada labadaana lagaa rabaa daacifka kugu bixinaa waa inuu ilaahay ridhihiisa inuu naqo keligiis alla keligiis ridhihiisa inaad raadiso o midda labaadna marka aada camalka samaynayso ajriga ka ratib maayo inaad xisaabsato xag alla aada meel ku xisaabsato sababta oo ah qofku hadduu ajriga xisaabsanayo daacada waa ku dadaala hadduusan xisaabsanayninna daacada kuma dadaala lidaalika marka eh, asxaabta rasuulka marka ajri loo sheego hortooday soo dhigi jireen ajarka xadiidka umu xabiiba labiiyo toban ragca qofkii tukada oo labaiyo tobanka ragcee sunnada ah ee salaadaha rawaatibta ka horeeya ama ka dambeeya duhurka iyo casirka iyo maqribka salaadaha ka horeeya kana dambeeya waxay tidhi nebiga markaan ka maqlay kadib kama tegin raawiga iyada ka werinaya wuxuu yidhi markaan ka maqlay xadiidkaas umu xabiiba kama tegin labaiyo toban ragc kii kasii werinaya wuxuu yihi markaan maqlay kadib kama tegin yacni tawaabka iyagu waa tirsanayeen kaanaba meel u yaala qofku marka hadduu saas yeelayo waa ku dadaala dhaaxad adduunyadan qofku markuu shaqaysanayo layiraa joornatigaaga waa intaas qof walba muxuu u shaqeeyaa subax inuu dheelmado shaqo dhib badan ka shaqeeya habeenka soo hoydo maxaa ku bixinaya wuxuu ku xisaabtama u og ixtisaabaa ku bixinaya wuxuu ku xisaabtama meesha waxa uu ka qaadan doona wa ilaa hadduu ogyahay inuus waxba ka helaynin adiga marka camalka aakhira saasaa lagaa rabaa inaad helaysid inaad alla ka rajaysid qalbigaagana gelaysid iimaanan waxtisaaban marka kaas waa ufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama wixii hormaray oo min dembihi dembigiisa ah mutafaqun caleyh marka salaadan dheelleeli maaha marka dembigaagii oroo dhan la dhaafaa wax sahlan maaha inta ay soconaysana wax yar wa wa saacad ama saacad iyo bar iyo laba saac wax lamida ah. qofka marka laba saac oo rabbigiis rabbiga abuurta isku xabiso isagii weliba maslaxadiisana ay tahay waa inuu ku dadaalo isagoo dhalinyaraha hadduusa isbarin markuu weynaayo isbari maayo dhibaatadooda masaajidda naga haysato in badan badanoo odayaalka a ma ogola salaada inta si qur-aankii si muratale intan loo akriyo qiraadii lagu dheeraado xaqeedii la siiyo salaadii ma ogola sababtaa markii horeysa daacad kusoo tarbiye orala inuu boobsiyo banaanada ka sheekay marka yani ma laysku helayo baa adduun adduunyada aan joogno baagamuudanimo iyo in xoolo badan la helo layskuma helo soo maa adduunyada laga shaqaysto dalkan waxaa laga yaabaa in si saalan wax loo soo kasto dad marka la isbaaraysto iyo in daaro lagu dhisaa si suurtagal laakiin adduunyada laga shaqaysto waxa qofka dhibaato ka baxaayo iyo dhidid ka baxaayo qofkaan dhidid ka bixin waxama helayo waxna ma tabci karo wuxuu samaysan karana malaha aakhirada qofku wuxuu helaa male hadduusa halkan isku oo usa isku tarbiyeeyey kuna dadaalay xabad mayna marka wax adduunkii lagu waayaa la rabaa in lagu helo marka fadhi kudarir baadam qofka isoo dhalinyara inuu isbara qofka dhalinyaradaana hadduu xubnihiisa ilaahay subxaanau watacaala ay u jilcaan dartiisa haddaba markau weynaado cibaadaadka samaysan kara allah ilaalinaa xubnihiis abuqayib dabari oo ah waxaa laga wariyaa jaamic alculuumka ibnu rajabaa soo raraayo waxaa laga wariyaa hal mar meel laga boodaayo bootin deero ku dhuftay sideetan jir camalow ahaa markaas bootin aad deero ku dhuftay markaasa waxaa la yidhi dadkii meesha jooga xoogaa ka naxay ama sixur u jajabaayo markaasu wuxuu yidhi maya markaas waxaa yidhi haadihi jawaarixu xafidnaaha fi siqar faxafidaha allaahu fi lkibar jawaarixda wuxuu yidhi markay yaryaraayo inaan ilaalinay maxaa sidaa ka ilaalinay markay yaryaaraayeen markaan weynaanay ilaahay baa ilaaliyey xilligii marka dambe alla u ilaaliyey subxaanahu watacaala markaasa qofka hadduusan daaca rabbi jawaarixdiisan jirkiisu hadduusan dhaacada ilaahay uusan ku jilcinin markuu weynaadana dhaaco ma samaysanayo cumrigiisana waxuu uga dhammaanaa berri iyo saadan baan dadaali doona qabriga markuu tagana camalkiisa unbaa hortaagan marka ilahay in lagu dadaalo camalka in lagu dadaalo qofka intuu dhalinyarada yahay aaday muhiim u tahay jiil iyo odayaal fiican hadduu soo baxayo hahay marka hadda odayaalkii waa ka dhumnay sababtoo ah markoodii horey dhumeen ilaa qof in yaroo alla u naxariista maan annaga hadda waxaana laga rabaa inaanan dhumin si haddow dhallinyarada imaan doonto aan wanaag ugu horseedno wacan caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa dakala alcashru tobanka tobanka hadday soo gasho ay alcashru alakhiir tobanka dambe oo min ramadaana ramadaan ah tobanka dambe ramadaan hadday soo gasho shadda mi'zarahu guntigiisa waa dhuuqsa jiray guntigiisa waa dhuujin jiray laba macnaba meesha waa laga qaadana yacni cibaado u tafaxeyda jira midda labaad waxaa kaloo laga qaadana kinaaya can ictizaalihi can innisa naagaha ka dheeraan jira aadowna xaasiskiisa uga dheeraan jira waktigaas maxaana waqti cibaado waa tobankaas dambe inay ku soo mari doontana ma ogni ogo annagoo inaan gaarayna ma ognin wax yaraana ka dhima markay kusoo gaarta laakiin waa inaad dadaasha shadda miisanahu waaxyaa leylahu habeenkiisa waa nooleynaya habeenka maxaa lagu nooleeya daaca lagu nooleeya maan habeenka laguma nooleeya macsi waxaa la yaab cashuur awaakhirka tobanka dambe dadna macsi bay habeenkii eh, ku nooleynaya dadna daaca rabbi taagan yihi hadhowna ogow inay isku xelaanay labadaas qiyaama markii la tago inay isku xelaanay rabeen sanajcalu lmuslimiina kalmujrimiina maa lakum kayfa taxkumuun marka nin meel iska taagan oo macsi iyo balaayo iyo kusoo jeeda iyo wax daran ku daahayo mukhaadaraad iyo wax lamida ku daahayo iyo qof daaca rabbi u taagan oo lugihiisii iyo jirkiisii oo u adkaysanayo qur-aanka ilaahay macaansanayo qur-aanka ku khushuucayo ilahay isku mid kama dhigayo faman kaana mu'minan faman kaana faasiqan laa yastawun waxyaa leyl lahu habeenkiisa waa nooleynaa marka habeenka allah iskale marka habeenkii waxaa la rabaa inaad daaca ku nooleyso wa ayqada ahlahu ehelkiisana waa toosinaya nabi ehelkiisana daacadow la jeclaay waa kicinayo dadaalow dhahaya iyaguna haweenka iyaguna la kiciyo ilmihi lagu dadaalo yani lagu tababaro daacadi ayb muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray tobankan maalmood waa tobanka tobankan habeen waa habeenna markay noqoto tobanka habeen ugu fadliga badan sanadka maalmo hadday noqotona tobanka maalmood oo dulxija ugu fadli badan maalmaha hadday maalmo noqoto tobanka bisha carafa ugu horeysa ugu fadli badan hadday habeen noqotona habeenadaada ugu fadli badan sababtoo tobankan habeen leylatlqadri baa ku jira wacanhaa ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga kaana yactakifu alcashra alawaakhira tobanka dambe ayuu ictikaafi jiray oo min ramadaana ramadaan ah xataa tawafaahu llahu ilaa uu alla ka oofsaday cibaadadaas wey uma markaa dabadeed ictakafa aswaajuhu xaasaskiisii baa ictikaafeen min bacdihi gadaashiisa waxaa laga qaadanaya inay naaguhuna ictikaafi karaan masaajidkay ku ictikaafi karaan muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidkan soo saaray wacanhaa qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa araada hadduu doono an yactakifa inuu ictikaafo sala alfajra salaada subax uu tukanayo uma dakala muctakifahu muctakafahu meesha uu ku ictikaafayo ayuu markaa uu gelayay waxau hoos dhigaama jiraan muctakifahu ya muctakafahu marka meeshii uu ku ictikaafayo uu gelay muctakifahu taala suurtaga ya soo as iftax masdaran oo sibaahog sir sooma ahaan jiri kastoo qaacido kale inay jirtana suurtagal ay tahay allahu alam makaanu ictikaafkiisa ayuu gelaya marka waxaa laga qaadana halkaa marka subaxa markuu labaatanaad qofka inuu subaxeedaas u galay ictikaafka waxuu bilaabanaa subaxa subaxii buu marka u gelaya muttafaqun caleyhi bukhaariy muslim baa xadiidkan soo saareen marka axkaamta ictikaafka oo sii wadaa wabilahi tawfiiq sala llah waslam alaa nabina maxamedin